iyo ka ergeynaye shaafica er-, ee codkiisa labadaasaa la ysku lamaaninaya markaasaa la gudbinaya saasaa shafci loogu magacaabay istilaaxanna waxay culimmadu yidhahdaan shafaacada waxaa la yidhahdaa altawasutu lilghayri bijalbi manfacatin wa dafci madara saasaa la yidhahdaa in ruux ee xaajadiisa aada dhex gasho oo markaa ama manfaco aada u soo jiidayso cid kaleeta kaga maqan aada uga soo ji keenayso ama dhib haysta in aad sidii looga qaadi lahaa ayaad u ergaynaysaayoo u dhexgelaysa taasaa la yidhaahdaa shafaacadu marka waa noocyo nooca ugu muhiimsan uguna weyn waa shafaacada loo yaqaano ashafaacatu alcudmaa shafaacada ee wax kaloo dhan ka weyn oo iyada ugu weyn waay macnaha waana shafaacada dhici doonta banki qiyaamaha marka la taagan yahay nebigeena khaasku nebigeenna moxameda sal alla alay wasalam ayay khaas ku tahay eh, waana midda axaadiista shafaacada ku timid oo markii addoommadu ay muddo taagnaadaan banka qiyaamada ayay waxay dhahayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala bal cid inoogu tagta oo inoola hadasha aan raadinno markaasay ambiyada u tegayaan ulilcasmiga khaasatan iyo nebi aadam aadam bay ka soo bilaabayaan aadana waxaana haysta waad aragtaayo ilaahay noogu tag bay dhahayaan wuu cudur daaranaya meeshaydii ma aha buu leey maanta kadibna waxay soo marayaan nebi nuux isaguna waa cudur daaranaya nebiyullaahi ibraahim waa cudur daaranaya nebi muuse waa cudur daaranaya nebi ciise waa cudur daaranaya ilaa ay nebiga soo gaadhaan sal alla alay waslam midba midda midka kaluu usoo diraya bu le bal he u taga bal nebi hebel u taga rasuul hebel u taga markay nebiga soo gaadhay sal lla alay slam ayuu marka nebigu leeyahay waa taydii uu kacayaa markaasuu carshiga hoostiisa ku sujuudaya ilaahay wuxuu u furayaa maxaamiid aada u fara badan oo ilaahay uu ku ammaano sujuud aada u dheer buu gelaya markaasaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeya ya muxamed irfac ra'saka waqul tusmac washfac tushafac madaxa kor u qaad dheh waa lagu maqliya maxaad rabtaa shafeec oo erge ergadaada waa la aqbalya markaasuu nebigu ilaahay wuxuu weydiisanayaa inuu khalqiga kala dureeriyo oo khalqiga kala xukumo markaasaa waxaa bilaabanaysa xisaabtii iyo addoommadii in la kala xisaabiyo mid walba abaalkiisa la mariyo maqaamkaas waa maqaam marka cid kale uusan tegi karin waay shafaacatlcudmaa baa la yidhaahdaa waa mida qur-aanka kariimka allah ku tilmaamay wabcahu maqaama maxmuuda yacani ducada markaan ducaysanayna qur-aankana waata ku timid muxuu ahay maqaamka maxmuudka marka waa shafaacada weyn waay oo cid kale oo hawshaa istaagi u istaagi karta ma ay jirto shafaacada weyn ee nebiga marka khaas ku ah sal alla alay wasalam iyada layskuma khilaafin xataa firaqda daallada ah muctasilada iyo khawaarijta iyo taa way ogol yihiin ayib kuwa kale ayay dood ka qabaan khaasatan noocyada kale midda ugu caansanoo la yidhaahdo alshafaaca fii man dakhala annaara min ahli alkabaa'ir dadka naarta galay oo aalu tawxiidka ah oo dunuub waaweyn intay ku dhinteen iyagoon ka toobad keenin sidaa naarta ku galay kuwaa in shafaaco naarta lagaga soo saarayo mas'aladaa way qodobkaa way qodobkay dooda badan geliyeen muctasiladii khawaarijta oy inkireen oo waxay yidhaahdeen wax naar shafaaco kaga soo baxaya ma jiro ayib ahlusunna waljamacana waa sugeen xadiis badanoo kuso waxaa ku soo aroortay ilaa xaddu tawaatur gaadhaysa mutawaatir gaadhaysa qur-aankuna waa tilmaamay shafaacada asalkeedu inay jirto xadiista kusoo aroortay waxaa ka mid a ah xadiidka abi saciidin alkhudri allah tabaaraka watacaala markuu idmo oo dadka mu'miniintii rusushu ay shafeecaan malaa'igtu shafeecdo mu'miniintu shafeecaan ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala markaa hadlaya dad badanna naarta sidaa lagaga soo saaro markaasaa rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala shafacat almalaa'ika wa shafaca alnabiyuun wa shafaca almu'minuun walam yabqa ila arxamu alraaximiin ah, malaa'igtii baa shafeecday nebiyadii waa shafeeceen mu'miniintii waa shafeeceen ma soo hadhin ilaa allaha ugu naxariis badan inta naxariisata mooye isagaa soo hadhay fayaqbidu qabdatan min annaar markaasuu naarta wuxuu kasoo cantoobinayaa cantoobo dad buu kasoo soo qaadaya fayakhruju minha qawman aw fayukhriju minha qawman lam yacmiluu khayran qad markaasuu wuxuu ka soo saarayaa naar naarta wuxuu ka soo saarayaa dad weligoodba aan wax camaloo khayra samaynin qad caaduu ximaman oo dhuxul noqday yacni naarta dhexeeday ku dhuxuloobeen kuwaasaa ilaahay soo saaraya tabaaraka wa tacaala dabcan sidii loo noolayn lahaa ijraa' bay marayaanoo webi la yidhaahdo webiga noloshaa lagu ridahe markaasay soo dhalanayaan sidii yacni waxa weeyaan muxuu ahaye beerta markay soo baxayso ama geedku soo baxayo sidaasoo kale usoo dhalanayaan marka kuwaas jannadaa markaa la geenaya kuwaasi marka wax weeyaan waxay naarta kaga soo baxayaan biraxmat illah laa biwaasitati shafaaca ilaahay baa toos uga soo saaraya laakiin kuwo fara badan oo waxaa ka horeeya naarta kaga baxaya bishafaacati shaaficiin kuwa shafeecaya shafaacadooda ayb shafaacadaasi marka way sugan tahay cinda ahli sunnah laba shardi buuna qur-aanku ugu sheegay shafaacada saxda ah ee qur-aanku tilmaamay ee sunnadu tilmaamayso laba shardi bay leedahay shardiga koowaad waa in ilaahay idmo idan rabbi tabaaraka wa tacala in la helo kan shafeecaya waa in la fasaxo la yidhaahdo shafeeca inta uu u shafeecayana loo xadido waxa la yidhahdo cidaad doonta soo qabo ma jirto reerkiinna iyo carruurtaada ka soo qabo maaha ee waxa weeyaan wax xadidan baa la siinayaa idanna waa la siinayaa idan la-aan marka cid ilaahay intuu iska iska yimaado naarta wax ka soo saari kara ma jiro bal cid ku dhiiran kartaa ma jirinba cid ku dhiiran karta waxbaan qabanaya ama ilaahay baa hadal kula dhiiran karta isagoon loo idin ma jiro idankaasi marka waa shar waa ka qur-aanka kariimkii tilmaamay alla yidhi tabaaraka watacaala man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih yaa waaya cidda shafeeci karta alla idankiisa la'aantii ma jirto waay marka waa in idan la helo waa kow shardiga labaadi waxa weeye rida allahi tabaaraka wa can alshaafici waalmashfuuci lahu waa inuu ilaahay raalli ka noqdo kan shafeecaya iyo kan loo shafeecaya labadaba oo ilaahay yuu raalli ka noqon ruux tawxiid ku dhintay saas way macanaha ruuxaan tawxiid ku dhimanin ciidina uma shafeeci karto ilaahayna lagalama hadli karo saas way macanaha dadka tawxiidka ku dhintay ee iimaan saxa ku dhintay ee haddana dembiyo ay cadaab ku galeen ku dhintay dembiyo waaweyn kuwaasaa laga hadlaya marka ruuxan waa inuu ilaahay raalli ka noqdo oo ruux ehlu tawxiidoo iimaan leh uu ahaa hadduusan ilaahay raalli ka noqonin iyadana maya walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa ah, uma shafeecaan ilaa ciduu ilaahay raalli ka noqday mooye meeshaa waxaa ku baxday cid shirki ku dhimatay ama diin la'aan dhimatay ama tawxiidku ka kharmay kaa isagaa waxa weeyaan idi cid u shafeeci karta ma jirto gaalnimo ruux ku dhintay oo loo shafeecayo hal nin baa jira hal nin baa jira isagana macnaheedu ma aha in naarta laga soo saarayo waa odaygii abu ahaa ee nebiga sal alla lay waslam adeerkii ah isagoo gaal ah buu nebiga difaaci jiray aad buu u difaacay dhib badan baba loogu geystayba nebiga difaaciisa iyo dacwada nebiga difaaceeda sal alla lay slam markii nebiga la weydiyo la yidhi adeerka waxaasuu kula qabtay waxaasuu kula qabtay korintiisii buu ka qayb qaato soo koriyey maxaad muxuu ahaayey maxaad u qabatay nebigu wuxuu uhi sal lla lay waslam waxaan helay isagoo naarta salkeeda ku jira markaasaan ilaahay weydiiyey waa laga soo saaroo meel meel naarta xeebteeda baa la keenay oo uu naarta kula jiro lugaha hoose naarta uu lugaha kula jiro baa maskaxdu la karaysaa markaasaa waxay la tahay cid ka cadaab kulul inuusan jirinba waana dadka ruuxa ugu cadaab fudud waa marka aalibkaas oo gaalnimo ku dhinto gaal ahaa oo noocaa takhfiifkaee fududaynta ah ma aha cadaabka in laga saaray nooc fududayn ah shafaacada nebiga sal lla alay waslam loogu sameeyey arrinkaasi waa khaas nebigu khaas ku yahay jihada kalena abu aalib buu khaas ku yahay ama gaal kale oo diin la'aan dhintay oo tawxiid la'aan dhintoo shirki ku dhintay oo naar laga soo saari ma jiro taas maanaa ma suuroobi karto masaladaasi marka sidaas weeye labadaa sharti bay leedahay labadaa sharti haddii la helo labada shartiba ogow waa gacan uur ku jirto waa hawl aakhare jirto waay ilaahay ma i ku idmi doonaa hadduu ku idmose dadka laguu xadayn doono kuwayma kuwama yihiin kullu daalika waa hawl ilaahay u taallo waay hawl ruuxu isagoo hadda dhulka joogo adduunka joogo uu garan kara maaha hawl aada isa siin karto oo aada dhihi karto waan shafeeci doonaana maaha masaladaa marka laba qola dhinacyaha martay qolo waa qoladaas muctasilada iyo khawaarijta oo shafaacada dhan bay inkireen qolada labaadna shafaacadii bay sugeen laakiin way ku xadgudbeen oo shafaaco bidca ah oon diintu sheegin ayay sugeen waa qolyahan dariiqooyinka suufiyada oo waxay sugeen shafaaco aada hadda adu aduu adduunka jooga aada dadka dhihi karto kusii tasho lana garan karo ninka adduunka joogay shafeeci doona shardina ayna ku xidhnayn in la idmana ayna shardi ku xidhnayn inkan loo shafeecayo raalli laga noqdana ayna ku xidhnayn waa midka wadaadooyinka dariiqooyinku ay dad ku akhrinayaana leeyihin aniga igu tasho iyo sheekhii dariiqadaan ku tashanayaa iyo anigoo shafaacada sheekhyool baan ku geli iyo warkaasi kaadharkaa la qaybinahaya wax jira maaha taasi maana igu tasho oo wadaadkan aad ku tashanayso isaga laftiisa inay la gu'i doonto miyaad garan ya wadaadkan aad daba joogteed adiga wax ka raadinayseed la ilahay agtiisu wax iga tari sooma dhici karto laftiisaba inay la goodo ya oo cadaab loo kaxeeyo ma damaanaad haysaa inuu janno gelaya wax caddayna ma haysa maya laftiisaa lala tegi karaa soo ma hadduu isagu badbaadana waxaan la garanaynin in shafaaco loo idmi doono iyo in kale waxaan mar labaad la garanaynin xataa haddii shafaaco loo idmo inaad adigu geli doonto dadka loo xadidi doodiyo in kale boqolkaas su-aalood iyadooy ka taagan tahay sheekh hebel baan ku tashanhayaa war jira miya waa dad la lugooyey waay markaase haddana waxaa la deliishanaya nusuustan shafaacada marka shafaacadu dadka qaba waa labadaa daraf qoladaas inkirsan iyo qolada quluwiga iyo xadgudubka ku samayso shuruudda iyo quyuuddeedii ka saartay iyo madhab ahlusunna waljamaaca oo ah ka aan soo sharaxnay shafaacada in la sugo qaybaheeda nusuusta ku timid shuruuddii iyo qawaaciddii shuruuddii iyo dawaabiddii shareecada udhigtayna lagu sugo way macana saasay marka ku noqonaysaa shafaacada rasmiga ee nusuustu ay sheegtay ay sax ku tahay macna ayib shafaacada noocyo kalaa jira laakiin labadaa nooc baa ugu caansan waxaa ka mid ah jannada fur furideeda in la furo shafaacada nebigay u baahan tahay sal lay slam furidda jannadu nebigaa furi doona salawatu rabbi wasalamu caleyh wahaakada marka shafaacad noocaasoo kalaa jira oo iyagana badan laakiin labadaasaa u caansan aan hadda sheegay ayib wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu ina allaha alla yukhriju uu bixin min annaari qowman dad buu ka soo saari min ahli tawxiidi bishardi inay ahlu tawxiid yihiin maxaa yeelay looma shafeeci karo nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii fii saxiixi muslim ku yaallay markuu isaga oo maka ka tegey uu sii maray qabrigii hooyadii oo madiiniya maka u dhaxaysa oo nebigu ku yara leexday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu qabriga korkiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yuu fadhiistay waa ooyey saxaabadana waa ka ohiyey nebigu sal lay slam markaasuu rabbigii wuxuu weydiistay inuu ilaahay u baryo dembi dhaaf u weydiiyo hooyadii waxaa lagu yidhi uma weydiin kartid ilaah hooyaday u dambi dhaaf maya maxaa yeelay hooyadaa gaalnimay ku dhimataa leh soo warcad ma nebiyullaahi ibraahim dad baa laga yaaba inay yidhaahdaan oo nebi maxamed hooyadii ah nin jeclaysi ilahay agtiisa ma taalo sideedaba salaada ku talagal walaa malakuljibriil walaa nebi maxamed walaa nebi ibraahim waxaani mabaadi ruuxa hadduuba tawxiidka asalkiisa ka lumo nebi buu dhalay iyo nebi walaalo ahaayeen iyo nebibay wada dhasheen iyo warkaa ma yaallo soo ma laakiin xeer jacabkaas dad baa qaba xeer jacabkaas dad baa qaboy diin ka dhiganahay ilaahayse agtiisa waxaa yaalla wixii kale u kaadiya haddaad tawxiid la'aan dhimato ilaahow muu nebi ku dhalo adigana nebi aad dhashid waxaad doonto noq nabiy llaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam binasi alqur'aan aabbihii aazar soo looma diiday binasi alqur'aan khaliil raxmaan waay haddana waxaa la yidhi faraha ka qaad nabiy nuux calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam xaaskiisii soo qur-aankuma sheegi daraba allahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luut nebi nuux xaaskiisii iyo nebi luut xaaskiisiiba meeshaasay naarta gelaya nebi nuux wiilkiisii ku dar soo ma waa wiilkiisuu dhalay weed innahu camalun hayru saalixin laysa min ahlika innahu camalun hayru saalixin baa leeyahy bannaanka mari marka war la yidhaahda ma jiro xeer jacab iyo muxaabaad iyo yaani mushrik ilaahay uma sameeyo soo ma mas'aladaasi marka waa mas'alo ruuxa muslimkaa ku bixinaysa ee ilaahay raje ka qaba inuu tawxiidka iska saxo oo tawxiidkiisa uusan ku khamaarin a qubuur la baryo iyo wadaad wax loo raadsaday iyo geed laysku masaxa iyo yacni khalqi loo yeedha iyo baabkaas haddii laguu tabriiriyood halkaa ku dhimato waxaad ku tala gashaa wixii uun gaal ku talageli lahaa saas macanaa cid kuu shafeeci iyo cid ilaahay kaala hadli karta ma jirto adiga awliya o dhan suken cabdilqaadir baa sheegaya kuwa ka waaweynkeena waxba kama qaban karaan hawshaa iyada nebigii baa wax ka qaban la xaggee awliya joogta nebi ibraahim baa wax ka qaban la oo nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu aleyh baa loo diidany oo nuux baa loo diidany oo luut baa loo diidany xagee wax ka qaban adig marka yaan been lagu sheegay tawxiidka iska sax tawxiidkaaga ha ku khamaari wixii kale waa meesheeda wixii kaa dhacdhaca khaladaad kale ibni aadam baa le waa kaa dhacay rajaad leedahay laakiin mar haddii qodobkaasi kaa lumo bas waad isdayseen hawshaasi waa hawl muhima ah. wa ayib qawman oo min ahli tawxiidiya bishafaacati shaaficiin wa biraxmatihi bishafaacati shaaficiin iyo wa biraxmatihi raxmatidaa maxay ku saabsan tahay marka waxay ku saabsan tahay dadka dambe ee biwaasitati shafaaca aan naarta lagaga soo saarayninoo toos ilaahay uga soo qaadayo naarta ee jannada uu ku geynaya naxariistiisa kulli naxariistiisii ku gelaya kuwan xataa shafaacada ku gelaya waa naxariistiisa soo saas ma ayib hadday naxariistiisa tahay su-aal baa taallo maxaa ruuxan ergeel loo leeyahay haddiiba ilaahay uu janno geynaya dadka ergadu maxay macnaheedu tahay ergada hal macnaa ku jira macnaha ku jira waxaa weeye waa maamuus waxaa lagu maamuusayaa addoonkan ergaynaya nooc qadarin iyo maamuus ilaahay rusushiisa malaa'igtiisa mu'miniinta uu ku maamuusayo waay oo ku qadarinayo shafaacada laakiin asal ahaan waxaan o dhan naxariis ilahay bay ku socdaa saasay maana ayib waxaa kaloo ay leeyihiin waina ashafaacata shafaacadu xaqun xaq waay ah, shafaacadu waa xaq ayib saa aan soo sheegnay midda weyn iyo kuwaa kaleba axaadiista ku soo aroortayna waa mutawaatir khaasatan yani asxaabu alkabaa'ir min ahli aliimaan shafaacadooda xaadiista ku soo aroortay waa xadiis mutawaatira wey waxay kaloy qabaan wa ina alxawda darkuna xaqun isaguna waa xaq darka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh darkaasi waa meel ay biyo ku jiraan oo dadka mu'miniintii aakharo markii ay tagaan ay ku aroori doonaan oo ka cabbi doonaan marka xawdka nebiga sal lla ly slam innii faradtukum cala alxawd yani waxaan idinka sii horeeyaa darka meeshaasaan idinku sugayaabu nebigu sal ly waslam marka mu'miniintaa ka cabaya axaadiista waxaa ku soo aroortay inay biyihiisu caanaha ka cad yihiin oo malabka ka macaan yihiin oo ruuxii hal mar ka cabay dib dambe uusan u oomayn oonkay jarayaan asal ahaan ka jarayaan ayib waxaa kaloo soo aroortay weelashiisu inay aada u badan yihiin lagaga cabayo koobabka ilaa xidigaha ee tiradooda inay gaadhayaan waxaa soo aroortay biyahaasi inay miskiga ka udgoon yihiin axaadiistaasoo dhan intaasoo dhan axaadiista saxaaxa bay ku timid oo sifada xawdka nebiga sal alla alay slam marka xawdkaasina waa jira mu'miniinta dadka al-itibaaca ah baa ka cabbaya waxaa kaloo timid xadiista saxiixa iyo keyrkeedba ku timid nebiga sal lla ly slam inuu yidhi markii darka lagu soo arooro dad baa loo diidi doonaa dad baa say u soo socdaan oy darka ugu soo socdaan ayaa dhanka bidix lala aadi doonaa markaasa waxaan dhihinaa doonaa asxaabii asxaabii wa fii riwaaya ummatii ummatii ha ummaddayday kahay ummaddaydii ummaddaydii markaasaa waxaa lay dhihi ma aad ogid gadaashaa waxay dib ka keeneen maa tadri aw laa tadri ma axdaduu bacdak gadaashaa markaad ka soo tagtay kadib bay wax badan beddeleen riwaayadii kale waa tii ahayd mayna ka zuulin inay dibdib u guranayaan markaad ka soo tagtay laga bilaabay dibugurashay bilaabeen saas maana waxay yidhahdaan culimmadu dadka noocaasa waa dadka diinta soo gale ka ridooba ama dadka ahlul ahwaaga ah ee sunnadii nebiga sal lla alay slam intay ka tageen bidca ku beddeshay ahlulbidca ahlul ahwaaga waana lagu fasiraa qolyahaanaas halkaasay marayaan ayib qolyo noocaasaa loo diidi doonaa waxaa jira marka xawdka iyo kawharka inaa acطaynaaka alkawhar kawhar baan ku siinaale nebiga sal lay slam fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tukoo u gowrac kawharka isaguna waa webi sidaa xadiis tafsiirkooda ku timi xadiistaa fasirtay waa webi isagana marka kawharka iyo xawdku ma isku mid midba mise way kala duwan yihin culimada qaarkood waxay yihiin waa isku mid qaarna waxay leeyihiin waa sida muxaqiqiin badan rajaxayaane waxay leeyihiin kawharku waa webi weyn oo nebiga la siiyey sal alay slam kawharka waxaa ka farcama xawdka xawdku marka waa farac kasoo ka yimaada kawharka ka yimaada kawharkuna waa asalka yaani waxa weeyaan weeyaan bay tilmaamayaan macnaha marka labaduba waa waxyaalaha nebiga la siiyey sal lla alay waslam sax ambiyada kale xawd way leeyihiin sida xadiiska nebiga ku sugan a ah, likulli nebiyin xawd nebi walba dar buu leeyahay laakiin nebiga darkiisu sal alla wasalam wuxuu leeyahay khasaa'is iyo waxyaabo aan lala wadaagin oo dararka kale ay la wadaagaan ayna la wadaagin buu leeyahy laakiin nebi kasta dar ummaddiisa ku aroorayso oy ka cabayso ayuu leeyahay macana xawdkaasi marka ahlusunna waljamaca way isku waafaqsan yihiin khilaaf kuma jiro sugnaantiisa laakiin waxaa inkiray muctasilada oo waxay yidhahdeen wax xawd layadaa ma jiro nimankaa khariban way macnayo waalmiisaanu miisaankiina xaqun isaguna waa xaq yani wuxuu ku xidhan taha ina alxawda xaqun wa ina almiisaana xaqun bay leeyihiin ahlu sunnuhu miisaanku waa xaq miisaanku waxa weeyaan muxuu ahaayey waxaa la miisaamayaa wixii aad shaqaysatay waxaana axaadiista ku soo aroortay saddexba in la miisaamayo waxaa la miisaamayaa ruuxii camalka sameeyey waa la miisaamaya xadiiskii cabdullahi bn mascuud qisadiisii baa kutusi waxaa kaloo kutusaya xadiidkii nebigu uri sal lla alay waslam nin baa imaanaya maalinta qiyaamada aad u weyn oo xoog badan oo hilib badan oo cayilan oo laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda ilaahay agtiisana aan u dhigmin kaneecag garabkeed miisaankeed aan lahayn shaksiga marka waa la miisaami waxaa kaloo la miisaamayaa camalkiina waa la miisaamaya camalkaagii waa la miisaamaya waxaa kaloo la miisaamayaa saxaa'iftii iyo waraaqihii iyo diiwaankii camalkaa uu ku qornaa ayagana waa la miisaamaya kullina isku natiijay keenaya miisaankaasi marka qur-aanka kariimkaa tilmaamay fa ama man haqulat mawaasiinuhu iyo wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama miisaanku marka qur-aankuu ku sugan yahay isaga oo hadal ma leh cidda ahlusunna waljamaacana miisaanku waa miisaan xaqiiqiya oo laba kafadood leh waxaa ku tusaya inuu laba kafadood leeyahay xadiidu lbiaaqa xadiidu lbiaaqa xadiidka caanka ku ah ee sugan yacani waxa weeyaan ninka maalinta qiyaamada imaan doona oo lasoo istaajin doono oo la leeyahay yacni weligaa waxaa loosoo waxaa lasoo hordhigayaa diiwaan aad u ballaadhan oo isu jira inta ishaadu qabato yaa loo soo dhigayaa meesha camalkiisii baa ka buuxa diiwaankii buu akhrisanayaa markaasaa waxaa la leeyahay wax lagaa dulmiye ma jiraa maya waxaan sooma wada qabtid hawaa qabaa wax aad samaysay ood xusuusantao khayra ma jiraa markaa luu yahay maya waxbaa ma xusuusto markuu is yidhahdo wallahi waa halaagsantay ayaa waxaa loo soo saarayaa marka kaadh yar ama bitaaqo oo ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah waxaa lagu leeyahay camal baa agtannada kuu yaalla laguna dulmin maayo kaarhkaasaa la soo saarayaa kaarhkii markuu arkuu leeyahay oo rabbiyow kaarhkan yarka intan le eg sagaal iyo sagaashan diiwaan oo mid walba ishu intay qabato isu jira muxuu ka tari sagaal iyo sagaashan diiwaan markaasaa la leeyahay lagu dulmin maayo bidaaqadii laa ilaaha ila allahu ay ku qorayd baa miisaan kafad la saaraya sagaal iyo sagaashankii diiwaan ee camalkiisu ku qornaayo khayr uusan ku jirinna kafadda kalaa la saaraya laa ilaaha ila allah bidaaqadii kafadday ku jirtay baa cuslaanaysa oo roganaysa marka leanna wax weeyaan ilaahay magaciisa wax la miisaana ma jiro marka xadiidulbitaaqa la yidhahda xadiidkaas waana xadiidka tilmaamay miisaanku inuu laba kafadood leeyahay meeshaana waxaa ka muuqata inuu yahay miisaan xaqiiqi ah saas maanaa saddexdaa shaybana waa la wada miisaamaya shakhsigaa la miisaami camalkii laftiisaa la miisaami saxaa'ifta camalku ku qoran yahayna waa la miisaamaya saddexdaasina isku natiijay keenaysaa meeshaa wixii ka soo baxa unbaana adduun addoonka la marinaya macnaha waalmiisaanu miisaankiina xaqun waa a ah, hadday yaani miisaanka xasanaadku cuslaadana fa huwa fii ciishati raadiya waa hadduu fududaado kii sayi sayi'aadkiiyo dunuubtu cuslaadana fa ummuhu haawiya waay marka saas maana ayib waalmiisaanu miisaankii xaqun waa xaq oo yacni waxa weeye shaki kuma jiro waa sugan yahay wey macnaha waalxisaabu xisaabtiina iyaduna xaqun xaq wey xisaabtuna waa xaq <clears throat> xisaabtuna waxa weeye addoommada in la xisaabinayo oo ruux walba wuxuu sameeyey lala lafagurayo a mid mid laysula dultaagayo xisaabtaasina way sugantah qur-aanka kariimkaa buu rabbi tabaaraka watacaala ku tilmaamay aayado badan oo ka mid ah uma ina calaynaa xisaabahum uma ina calaynaa xisaabahum yacni waxa weeyaan addoommada xisaabintoodu annagayna saaran tahay baa la yidhi tabaaraka wa tacaala rususha waxaa loo diray xilkoodu wuxuu ahaa inay dadka gaadhsiiyaan fariinta rabbi usoo dhiibay iyo waxyiga amaa la xisaabtanka addoommada ilahay baa iskale ayb xisaabtaasi marka iyaduna waa itifaaq waa la isla ogol yahay khilaaf kuma jiro oo qur-aankaa tilmaamay axaadiista nabiga sal lla lay slamna way tilmaantay xisaabtu marka waa laba nooc addoommada qaarkood ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu xisaabinayaa xisaab fudud fa ama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira alla wuxuu xisaabinayaa xisaab fudud nebiga sal lla alay waslam ayaa mar ka mida ah wuxuu yidhi caisha eh, waxay tihi rasuul ilaahayow wuxuu nebigu yuri sl ly slam yani man xuusiba cudiba buu nebi ur sl lay slam ruuxii la xisaabiyo waa la cadaabay markaase caaisha waxay tihi rasuul ilaahay soo kan ilaahay qur-aanka ku leeyahay faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira xisaab fudud buu qur-aanku sheegay inay jirayso oy xisaabaha ka midta adiguna waxaad tidhi ruuxii la xisaabiyey waa la cadaabay markaasuu nabigu wuxu uhi sal lla alay slam yaa caaisha innamaa dalika alcardu buu nabi uri sl la slam taas xisaab mahe bandhig baa la dhahaa bandhig bandhiggaasuu marka nabigu sii fasiray sal la lay oo addoonka mu'minkaa ee wanaagsanaa ee khaladaadku ka dhaceen alla tabaaraka wa tacaala meel uu ku iyo dadka hortooda lagu xisaabin maayo allah soo dhowaynaya asturkiisuu gelinayaa kadibna dunuubtiisiibuu usoo bandhigaya waa la qirsiinaya kaa ma gashay haa rabbiyow kaa ma gashay haa kaana ma samaysay haa kulli markuu qiro oo is yidhaahda wallahi way kuu dhammaatay halaagsantay ayaa rabbi wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala satartuhaa calayka fi اddunya wa ana akfiruha laka lyawm oo kama qaala kama qaala tabaraka wa tacala yacni adduunkana waan kaa asturay oo kuma fadeexaynin maantana waan kuu dhaafay markaasaa jannada loo kaxaynaya waa keligii rabbigii oo la xisaabtamaya astur iyo meel qarsoon dunuubtiisii oo la tusay markuu qirtayna laga dhaafay taasi waa cardi way xisaabta fudud taas waa dadka mu'miniinta ah ee dadaalayay laakiin khaladaadku ka dhaceen in badanoo ka mid ah ilaahay tabaaraka wa tacaala sidaas ula mucaamaloonaya qolana waxa weeye waa qolyo loogu talagalay in la fadeexeeyo khalaa'iqdii oo dhan oo daawanaysa yaa hortooda lagula xisaabtamaya markaasaa lala findhicili oo lala lafaguri oo xabad xabadla laisula dultaagi duuduub ma jiro qodob qodob ah, waa midda xadiidka ku timid ee nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh yaani uu yidhi waxaa looga dhawaaqayaa calaa ru'uusi alkhalaa'iq waa munaafiqa iyo gaalka iyo markaasaa waxaa la leeyahay haa ulaa'i aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat اllahi cala alظaalimiin qoladaasi marka iyaguna halkaasaa la mariyey fadeexaa lagula xisaabtamaya waa la fadeexaynaya kadibna cadaabkaa loo kaxaynaya labadaba way jiraan ayib xisaabtaasi marka waxaa ka mid ah in diiwaankii lagaa qoray inta lagu hor dhigoo lagu hor keeno la yidhahdo adugu isxisaabi waa nooc xisaabta ka mid ah. nooc xisaabta ka mid ah, way macanaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba ha kitaabkaaga akhrisaa la leeyy diiwaankaaga akhriso xisaabiye maanta adaa isugu filan baa la dhihi cid kaleba lagu raadin maayo marka intaad wada akhrido akhrido akhrido dhammayso yaa waxaa kuu soo baxaya waxa aad ahayd iyo meeshaad ku socoto marka xisaab adaaba isugu filan oo ka akhrisaa la leeyay adiga diiwaankaaga loodin kala bidhexbixi taasina xisaabtay ka mid tahay waxaa ka mid a ah ummadda nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh dad aan xisaab mari doonin xataa xisaabtaa fudud ma marayaan a ah, sabcuuna alfa sabcuuna alfin yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab toddobaatan kun oo jannada geli doona iyagoon xisaabna la marinin cadaabna sii marin toos u geli doona nebiga sal alla alay wasalam wuxuu weydiistay in loo kordhiyo kiiba waxaa loogu daray kun ah, yani taqriiban toddobaatan milyan miya meelahaasi gaadhi baa aad bay badan yahi ayb dadkaasi marka waa dadka uu nebigu tilmaamay sal lla alay waslam saxaabadu markay iswarsadeen oo dadkaasi iyo nebiguna ku soo noqday iyagoo ka hadlaya waa ki yidhi nebigu sal lla alay waslam hum aladiina laa yastarquuna walaa yatatayaruuna wa calaa rabbihim yatawakkaluun waa dadka aan tufi dalbin markay xanuunsadaan ha laygu tufa aan dhihin siday kalsoonida ilahay ugu qaban tabaaraka wa tacala iyagaa ilaahay barya laakiin ibni aadan uma baahdaanoo kaale igu tuf ma dhahaan iyadoo iska bannaan iyadoo bannaan oo dihi karto haddana wax weeyaan waxoogaa nus nuqsaan baa ku yara jirta ah, waxbay kaa yara dhibi marka kaale igu tuf ma dhahaan eh, waxna ma baasaystaan khalqiga ilahay waxun baa siistaan maxaa yeele waxay ogyihin wax walba ilahay gacantiisa ku jira rabbigoodna way tala saartaan waa dadkaa way macanaa wax u badanay ku gaadheen tala saarashadaas wey macanaa ayib raggaa waxaa ka mid a cukaashatu bnu muxsin ninkaasaa la hubaa ninka isaga ah markii nebigu hadalka dhammeeyeyba wuxuu rasuul ilaahay ow ilaahay ii weydiiyo inu iga mid dhigo ha ka mid baa tahay baa la yidhi jaaniska raggu way kala heli ugihiin mogta nin baa haddana soo booday yidhi rasuul ilahi anigana igu dar ah, anigana ilaahay ii weydii sabaqaka bihaa cukaashaa la yidhi cukaashaa kaaga horreeyaa la yidhi waa la xidhay iriddaa la xidhay lagama qaadanayo ninkaa dambe inuusan toddobaatanka ka mid ahayn inuu ka mid yahayna lagama qaadanayo laakiin hadalkaa nebigu ujeeddadiisu waxay ahayd inuu iridda ku xidho maxaa yeelay kaana haddii la yidhahdo ka mid baa tahay soo saf la soo geli maayo ah, rag badan baa marka inay meeshaasi muruug kala tagaan ay dhici karto marka nebigu sl si xikmadaysan buu iridda ku xidhay cukaasha kaaga horraysaa layidhi nebigu sal alay slam marka xisaabtuna sidaas wey waa xaq allah tabaaraka wa tacala addoommadiisa inuu xisaabinayo sidaas weyaan oo la hor istaagayo macnaha ayib maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa baynahu wa baynahu turjumaan ma jiro axad idinka idinka mida ilaa rabbigii buu la hadli doonaa rabbigii baa la hadli doonaa isagoon turjumaan u dhexayn markaas xisaabtu halkaasay dhacaysa ayib waalxisaabu xisaabtiina xaqun xaq waay walaa yaqطacuuna ma gooyaan ahlu sunnuhu calaa axadin ruux korkii kuma gooyaan oo min ahli lmilla diinta dadkeeda ka mid a annahu isagu min ahli ljannati ahlu jannaha inuu ka mid yahay ma gooyaan aw amase annahu isagu min ahli nnaari ahlu naarka inuu ka mid yahay ma gooyaan oo ma jasmiyaan maxaa yeeley lianna cilma dalika arrinkaa cilmigiisu muqayabun mid la qariyo weeye canhum xaggoodu laga maqnaysiiyey ma hayaan laa yadruuna ma ay oga calaa maadaa yamuutu muxuu ku dhiman doonaa ruuxani khaatumadiisu maxay noqon doontaa ma ay oga ayb cala alislaami ma islaamnimada korkeeduu ku dhiman doonaa am cala alkufri mise gaalnimo korkeeduu ku dhiman doonaa ma ay oga walaakin yaquuluuna waxayse leeyihiin ina man maata ruuxii dhinta cala alislaami islaamnimada korkeeda ku dhintay iimaanka mujtaniban xaal uu yahay mid ka fogaaday lilkabaa'iri dembiyada waaweyn waalahwaa'i iyo hawooyinka shareecada khilaafsan waalaahaami iyo dembiyada ahwaada waa bidaca waalahwaa'i iyo hawaada ahwaada iyo bidacda waalaahaami iyo dembiyada isagoo ka fogaaday ruuxii sidaa ku dhinta fa huwa isagu min ahli ljannati bay dhahayaan saasay qirayaan ahlujannuhu ka mid yahay liqowli illaahi tacaala ilaahay odhaahdiisa uu yidhi darteed ina aladiina aamanuu wa camiluu الصaalixaat dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay hee ulaa'ika hum khayru اlbariya ina aladiina aamanuu iimaan iyo camal saalixa soo lama sheegin walam yadkur ma uusan sheegin alle canhum xaggooda demban dembi kama sheegin iimaan iyo camal saalixa loo sheegay dembi inay galeenna lama sheegin kadibna wuxuu yidhi ulaa'ika hum khayru اlbariya dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay waa dadka abuurka intuu ilaahay abuuray ugu khayr badan way jazaa'uhum abaalkooduna cinda rabbihim rabbigood agtiisa ay ku leeyihiinna jannaatu cadnin waaritaanka jannooyinkooda way tajrii min taxtiha alanhaaru hoostoodana webiyaashu ay socdaan khaalidiina fiiha abadan weligood bay ku waari doonaan radia allaahu canhum ilaahay baa raalli ka noqday waraduu canhu iyaguna ilahay bay raalli ka noqdeen wixii ilaahay siiyey raalli bay ku noqdeen waa qanceen ayib masaladaasi Ah, tan aan ku darno ta kuxigtana calaaqay leedahay wuxu uhi waman shahida ruuxu markhaati furo lahu isaga annabiyu nebigu sal lla alay slam bicaynihi laf ahaantiisa uu janno uga markhaati kaco waman shahida ruuxu uga markhaati kaco lahu isaga annabiyu bicaynihi laf ahaantiisa biannahu isagu min ahli اljannati ahlu janna inuu ka mid yahay ahlu jannaha inuu ka mid yahay ruuxii nebigu u qiro uga markhaati kaco oo wasaxa u asaxo lahu isaga daalika arrinkaasi u asaxo canhu nebigana uga asaxo salawaatu rabbi wasalaamu calayh fa innahum ahlu sunnuhu yashhaduuna way qirayaan oo way uga markhaati kacayaan lahu isaga bidaalika arrinkaa oo jannada inuu gelaya itibaacan raacitaan daraaddeed lirasuulilaahi ay raacayaan bay saa u yeelayaan iyo wa tasdiiqan rumayn liqowlihi nebiga hadalkiisa ay rumaysan yihin sal lay ay rumaynayaan masaladani waxa weeye waa masalada la yidhaahdo eh, jannada eh, cid dhulka korkiisa joogta oon weli dhimanin ma dhihi karna waa ahlu janno mase dhihi karna hebel waa ahlu naar shahaadadu waa laba nooc alshahaada almutacalliqa bilwasfi waashahaada almutacalliqa bishaqsi labadaasay kala tahay alshahaada almutacalliqa bilwasfi taa iyada ah dhib ma leh yaani waxa waa markhaati fur ku xidhan sifo iyo ficil iyo ictiqaad iyo camal ku xidhan waay ruuxii camal fiican la yimaada ruuxii salaada tukada jannaduu geli maxay lagu xidhay wasfi baa lagu xidhay oo salaada tukashadeeda ruuxii tawxiid saxa la yimaada jannaduu geli ruuxii sakada bixiya jannaduu geli ruuxii sooma jannaduu geli taasi waxa weeye waa shahaadatun bilwasfi taa iyadaa dhib ma leh camal kasta oo qur-aanka iyo sunnada ku yimid in janno lagu gelayo ruuxii la yimaada waa dhahaynaa ruuxii sidaa yeela jannaduu gelayaa waa caam wey markaa soo ma nooca labaad waa shahaadada la yidhahdo alshahaadatu bishaqsi alshahaada almutacalliqa bishaqsi waa markhaati fur ruux ku xidhan waay ruux laf ahaantiis a ma dhihi karnaa hebel naartuu gelaya ama kooxhebla ashkhaastooda acyaantoodu naartay gelaya mase dhihi karnaa hebel waa waa nin khayr badan waa nin kan ah tanuu sameeyey halkanuu maray awliyuu ahaa xagguu ka duulay inuu ehlo jannaya waa hubnaa kaas ama goobtii macrakadaaba lagu dilayba waa shahiid jannaduu gelaya ma dhihi karna hebel shahaaduu qaatoo jannaduu gelaya anaa huba taas ma dhihi karnaa maya a marka midda laga hadlayo ee fiqradanay ku saabsan tahay waxa weeyaan ashahaada almutacalliqa bishaqsi yani bicayni shaksi ruuxa lafahantiisa acyaanta ku tacalluqda taa iyadaa ma qiri karno saas ahlu sunnuhu ma goynayaan axad ahlu millaha ka mid dadka diinta islaamka haysta ka mid a inuu ahlu jannada ka mid yahay ma ku qirayaan ama inuu ahlu naar yahay kuma qiri karaan marba hadduu diin haysta ahlu naar kuma qiri karaan saas way macana ayib xataa iska dhaaf kuwa diinta haystee kuwa aan diinta soo gelin xataa gaalada acyaantiisa hebel naartuu gelayaa ma dhihi karno saas maana buush iyo shaaroon naartii gelayaan ma dhihi karno ah, soo ma oo maxaan u dhihi kari weyne waaba gaale su-aasha taalle waxa way maxay ku dhiman doonaan miyaad garan waxay ku dhiman doonaan maya wax kastay sameeyeen gaalnimo o dhan bay ku kaceen wax kastay fasaadiyeen haddana waxaa dhici karta ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa loogama dayriye khaatumo iyo inay islaanimo ku dhintaan wax suroobi kara ma inta laga hubinayo marka inay gaalnimo ku dhinteen looma qiri karo inay naar gelayaan aa ah, uu ku duceeyey allah ku siiyahay marka macnaheedu maaha inay muslimiin yihiin macnaheedu maaha inay mu'miniin yihiin waa gaalo adduunkana axkaam gaalay leeyihin adduunkana axkaam gaalay leeyihin lakiin waxaa laga hadlayo naar inay gelayaan hadday dhintaan waxaan dhihi karnaa hadday gaalnimo ku dhintaan qaطcan naartay gelayaan soo saas ma laakiin maxay ku dhiman doonaan laa nadri calaa ayi shayin yamuutuun a cala alislaam am cala alkufri waa gacan uur ku jirta waay soo ma mar haddaynaan garanaynin qiraalkaa marka inaan qirnoona naartuu gelaya oo hebel waa ahlu naar naartuu gelaya waa hawl ilaahay u taalla way tabarak wa tacaala a ninkii yidhi ku yidhi hebel ilaahay u dembi dhaafi maayo hebel ilaahay u dembi dhaafi maayo laba nin bay ahaayeenoo ninna yaani yaani daaco badan oo khayr badanoo dadaalu ah ninna nin iska qastuu ah iska gelabgelab ahoo dunuubtaa iyo waxaa iska qasta maalin dambe wuxuu u yimid isagoo dembigiisii qasanaya warka waxan maad iska daysanio ilaahay ka yaabtido ka baqdido war yaa iisoo kadirib adiga aniyo ilahay dhexdanada ka baxa adiga mawaardi baa layga kaa dhigay buu yidhi markuu sidaa xun ula hadlay buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay inuusan kuu dembi dhaafin ilaahay tabaaraka wa tacaala markaasuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan ninka korkayga ku dhaartay inaan hebel u dembi dhaafaynin waa kuma naar baan adigana waa kuu waajibiyey isagana waa u dembi dhaafay bu alla yihi tabaraka watacala soo maari isagana waa u dembi dhaafay marka hawluusan lahayn buu ninkan farageliyey soo maa hebel ilahay u dembi dhaafa iyo jannadu u dembi maayo dhaafi maayo iyo naar buu gelin iyo jannuu geyn iyo oo hawsha adiga yaa ku sii maadaa qaybiya ha gelin hawshaas waa baab ilaahay u xidhan waay baab ilaahay u xidhan waay haddaad baabkaa gasho khatar waay marka marka ahlusunna cid ay janno u goyn karaan ama naar u jari karaan ma uu jiro inta uu nool yahay khaasatan hadduu dhinto wuu soo wadaa markaas ayib walaa yaqtacuuna ma gooyaan calaa axadin min ahli اlmilla kadalika ruux hadduu aad kuu cajabiyo diintiisa iyo khayrkiisa iyo taacadiisa iyo wanaaggiisa ma garan karaysid muxuu ku dambayn doonaa waxaa kaloodan garan karaynin daahirkaa unbaad adigu xukumi kartaa ee qalbigiisa maxaa ku jira miyaad garan kartaa oo imisaa munaafiq yani waxa weeyaan safka hore ku jira oo duulahay ya oo sufuufta xataa dagaalka ku dhimanahay ilaahay baa quluubta waxa ku jira garanaya soo ma marka yani waxa weeyaan qalbigana ma garan kartid daahirka unbaa kuu muuqda daahirka keliyana janno laguma galo waa midda labaadee wuxuu ku dhiman doonayo khaatimadiisana garan maysa nebiguna wuxuu yidhi sal lla lay waslam alumuuru bilkhawaatiim arrimuhu waa khaatumada ruuxu muxuu ku dhintay baa waxay tahay lafdhabarta asaasku halkaa wa ha muxuu soo ahaan jiray waxaa ka muhiimsan muxuu ku dhintay halkaasay arrintu isugu urursanaysaa marka walaa yaqtacuuna ma gooyaan calaa axadin oo min ahli lmilla diinta dadkeeda ka mid annahu isagu min ahli ljannati ahlu jannaha inuu ka mid yahay ma gooyaan oo ma xaqiijin karaan aw amase annahu isagu min ahli nnaari ahlu naarka inuu ka mid yahay maxaa yeelay lianna cilma dalika arrinkaa cilmigiisu muqayabun mid la qariyey weeye canhum xaggoodaa laga qariyey yaa qarsaday ya allah tabaaraka wa tacaala ista'hara allahu bicilmi dalika tabaaraka wa tacala muqayabun canhum laa yadruuna ma ay oga calaa maadaa yamuutu muxuu ku dhiman doonaa calaa maadaa shaygee korkiisa ama calaa maadaa maxay korkiisuu yamuutu ku dhiman doonaa wuu sii fasira wuxuu yidhi acala alislaami ma islaamnimada korkeeduu ku dhiman am cala alkufri mise gaalnimo korkeedu ku dhiman ma garanayaan mad haddaada taa garanaynin go-aankeeda ma gaari kartid marka xadiidkii cabdullahi bn mascuud baad garanaysaan fi saxiixayn ina alrajula layacmalu bicamali ahli اljanna xata ma yakuna baynahu wa baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bicamali ahli الnaari fayadkhulha waina alrajula layacmalu bicamali ahli اljanna ila akhiri اlxadiid yani ruux baa cimrigiisa camal wanaagsan haya markay dhimashadiisa wax yar ka laaban tahay qoraalkii ilaahay agtiisa u qornaabaa marka ka qaalib noqonaya markaasuu isbedelayaa noloshiisiina waxaa laga yaabaa inay ilbidhirsi ka laaban yahay ama daqiiqada ama wax yar markaasuu wuxuu bilaabayaa camalka ahlu naarka iyaduu ku dhimanaa naartuu gelaya midna camalka ahlu naarka u horumaraya cimrigiisa camalka ahlu naarkuu ku qaadanaya markay geeridiisii soo dhowdo qarka u saaranya baa ilaahay tabaaraka wa naxariistiisu haleelaysaa markaasuu isbeddelaya daacuu bilaabaya khayr buu bilaabaya toobad buu bilaabaya waa ku dhimanaya sidaasuu jannada ku gelaya soo maart marka alumuuru bilkhawaatiim arrintu waa khaatumada ilahay baana garan addoommada khawaatiimtoodu maxay ku dhammaan doonaan saas maana ayb walaakin yaquuluuna ahlu sunnuhuse waxay leeyihiin ina man maata ruuxii dhintay cala alislaami islaamnimada koda ku dhintay mujtaniban asagoo ka fogaaday lilkabaa'iri xaaluu yahay mid ka fogaaday lilkabaa'iri dembiyada waaweyn waalahwaa'i iyo bidcooyinka waalaahaami iyo dunuubta fa huwa isagu min ahli ljannati buu ka mid yahay qaطcan taas marka waxa weeyaan ta horiyo tan isku mid maaha ta hore ee kuu ka hadlayey waa alshahaada almutacalliqa bishaqsi tan dambe hadda uu tilmaamayna alshahaada almutacalliqa bilwasfi waa saas maanaa ruuxii camal iimaan iyo camal saalixa la yimaada dembi weynna aan gelin kaasi jannuu gelayaa intaa way dhahayaan liqowli llahi tacala ilahay odhaadiisa uu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat walam yadkur mana una sheegin canhum xaggooda danban ulaa'ika kuwaasi hum khayru lbariyati yani khalqiga kuwa u khayr badan way jazaؤuhum abaalkoodu cinda rabbihim jannaatu cadnin wuxuu yidhi sheekhu marka waman shahida ruuxii uu qiray lahu isaga annabiyu nebigu sal lay slam bicaynihi laf ahaantiisa ma aha biwasfihi ee waa bicaynihi ciddii nebigu uga markhaati kaco u qiray isaga laf ahaantiisaas biannahu isagu min ahli ljannati ahlu jannaha inuu ka mid yahay hebel waa ahlu janna uu yidhi nebigu sal ly slam hebla waa ahlu janno sidaa uu nabigu ugu qiray sal lla lay waslam oo wasaxa u asaxay lahu ruuxaas daalika arrinkaa iyo shahaadadaasi ay u asaxday canhu nebigana uga asaxday a markhaati furkaasina ruuxaas ay u sugantoo nebiga ay ka asaxdoo laga hayo fa innahum ahlu sunnuhu yashhaduuna way qiraan lahu shakhsigaas bidalika arrinkaa oo jannada gelitaankeedaa bay u qiraan maxay ugu qirayaan itibaacan raacid darteed eh? itibaacin itibaacan raacid darteed lirasuulillaahi ay raacayaan darteed soo nebigu ma qirinoo jannuu gelayaa ma dheh iyaguna rasuulkooday ku raacayaan sal lla lay slam iyo wa tasdiiqan rumayn darteed liqowlihi nebiga hadalkiisa ay rumaynayaan lianna nebigu wixii uu qiro iyo hadalkiisu soo xaqiiqa shaki la'aana ma laa yantiqu cani اlhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa iskama hadlo nebigu sal lla lay slam hebel waa ahlu janna markuu leeyahay waxyi buu ugu yimid soo ma waxyi buu ku ogaan rag aad u fara badan baa halkaa gelaya marka tobankii hal goob jannada looga markhaati kacay ayaa soo gelay alcashara almubasharuuna biljanna toban keliya ma aha saxaabada ashkhaastooda nebigu uu janno uga markhaati kacay oo uu qiray toban kelima lakiin tobankaasi hal goob bay ahayd abu bakrin fi اljanna wacumar fi اljanna wacuثmaan fi اljanna wacaliyin fi اljanna ila akhiri wazubayr fi اljanna waطalxa fi اljanna raggii tobanka aad garanaysaa wa abu cubayda fi اljanna ayib laakiin intaa way ka badan yihiin saxaabada jannada loo qaray waxaa ka mid ahaa cukaashahan hadda soo maray cukaashatu bnu muxsan waxaa ka mid ahaa bilaal nabigu sal alay waslam uu yidhi jannada adoo dhex socdaan kabahaaga iyo shanqadha lugtaada maqlay ee maxaad ku gashay saas man waxaan muxuu lahay u weydiiyey nabigu sal sl waa badan yihiin saxaabada nocaas man ayib waxaa ka mid a ah nabiga xaasaskiisa nabiga xaasaskiisa salawatu rabbi wasalaamu alayhi wa ahlujanno leesh leanna nebiga xaasaskiisa adduunyadu waa xaasaskiisa aakharo qaطcan marka waa ahlujanno wa marka ciddii sidaasoo kale markhaati fur loo hayo axaadiistu ku asaxday waa loo markhaati furiyey bicaynihi ciddii aan loo haynin maya saas maana ayib madhab ahlusunna waa saas waxaa ka mid a nusuusta badan ee tilmaamaysa inaanan ruuxa waxaan ku aragnay aanaan janno ugu qiri karin xadiidkii umulcalaa fii saxiixi albukhaari wakhayrihi ku yimid waxay leedahay muhaajiriintu markay maka ka soo hijroodeen oo madiine yimaadeen ayaa loo qori tuurtay sidii loo qaadi lahaa muhaajiriinta ree ansaareed baa u qori tuuranaya sidii qoysba uu nin u kafaalo qaadi lahaa annaga qorituurkii waxaa noo soo baxay bay tidhi nin la yidhaahdo cuhmaan ibnu madcuun saxaabi muhaajiriyahoo yaani min asaabiqiin buu ka mid yahay cuhmaan ibnu madcuun baa annaga noo soo baxay bay tihi markaasaan guriga geynay annagu nolol noolaa bay tihi maalintii dambe cuhmaan waa dhintay ilahay unaxariista cuhmaan markuu dhintay ayaa waxaan idhi buu tidhi aaskiisii waxaan idhi bay tidhi yacni e, ilaahay waxaan markhaati furayaa inuu ku karaameeyey cuhmaanow markhaati furkayga haddaan umulcalaa alansaariya ahay markhaatiga aan kuu furayo ilaahay agtii waa inuu ku karaameeyey nebigu sal lla alay slam umulcalaa warkeeda markuu maqlay wuxuu ku uhi ya umulcalaa qiraalka aada qirayso ee aada leedahay waxaan kuu qirayaa ilaahay inuu karaameeyey maxaa ku ogeysiiyey inuu karaameeyey buu ku yidhi maa yudriiki ana allaha akramahu inuu alla karaameeyey xageed ka heshay markaasaa waxay tihi rasuul ilaahay ow hadduusan ilaahay cuhmaan karaameynaynin yaa kaloo uu karaamaynba aad bay ula cajabtay min qaali an runtii waa ahaa aad u qiimo badan radia allahu tacala canhu ardaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slm umulcalaa'y khayr baan u rajaynayaa buu yidhi cuhmaan ibnu madcuun laakiin isaga iska dhaafi aniga wax laygu samayn doono ma ogi buu yidhi a saxiix bukhaari iyo keyrkii ku yaalla xadiisku isaga iska dhaafi aniga wax laygu samayn doono ma ogi marka arrintaasi marka maxay afjaraysaa ya hebel waa nin fiicanoo waa ahlujanna warkeeda ka baxa markhaati waxaan ka ah inaad ahlu jannata iyo warkan hadda waayadahan badan la caadaystay almarxuum fulaan ah, marxuumkii hebel ahaa oo yaa kuu sheegay in loo naxariistay ya waa kelimaadka aan saxsanayn almarxuum fulaan luqada carabigana waa la isticmaalaa soomaaligana marxuum baan dhahnaa marxuum hebel oo yaa yaa kuu sheegay in loo naxariistay waa hawlo aynaan shaqo ku lahayn oo ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala faragelin waa marka cid la dhihi karo aan loo haynin nas oo shaksiyaddiisa la dhihi kara jannuu gelaya ma jiro ayib wadaadadii marka lalahaa aakharay shafeecayaan warkooda sooma dhammaan cuhmaan ibnu madcuun haddii loo qiri waayey oo nebigu karaamaday gabadhu ay markhaatigeeda furtay uu ka celiyey oo uu yidhi isaga iska dhaafe aniga wax laygu samayn doono ma garanayo wadaaddadan aad jannada wada geliseen ka daaya marka ah. wadaadadan jannada inta la wada geliyey maqaamaadka la siiyey oo howlaha loo ogolaaday sheekh cabdiqaadirow uwaysow zaylaciyow sheekh nuurow fulaanow waxaan kadaata uun jannada dadka ku gurahay ka daaya ah. waxa jiro ma ah lugooyada caamada la lugooyay bay ka midta cid janno loo qiri kara ma jiro cid aamin ana ma jirto wax walba waad filan fallaadhii cidhka loo ganay ninba waa filan waay cid nas loo hayo inuu ahlu janno yahay sax masalada shafaacadiisana waa taan soo mar ama cid kale hawshiisu waa galabgalab wey qabqab wey markaas ayib wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunno ina cadaaba alqabri qabriga cadaabkiisu xaqun xaq waa yucadibu allaahu alla wuu cadaabaa man istaxaqahu ciddii mudatay buu ku cadaabaa in shaaa hadduu doono wa in shaaa hadduu doonana cafaa canhu alla waa cafiyaa liqowlihi tacaala ilaahay oo dhahdiisa uu yidhi darteed annaaru yucraduuna calayha annaaru naartii ayaa yucraduuna loo bandhigayaa fircawn iyo aalkiisii weeye calayhaa korkeeda guduwan subaxdii wa cashiyan galabtii wa yowma taquumu asaacatu saacaddu markay istaagtana waxaa la dhahayaa adkhiluu geliya aala fircawna fircawn aalkiisa ashadda alcadaabi cadaab midka ugu adag geliya fircawn iyo aalkiisa hadda qabrigay ku jiraan soo ma ilan lama gaadhin qiyaamadii ma dhicinoo weli wey alla marka wuxuu yidhi waxaa loo bandhigayaa naartii ayaa subaxdii iyo galabtiiba loo bandhigaa markay qiyaamadu timaadana waxaa la dhihi doonaa fircoon iyo aalkiisa geliya cadaabka ugu daran marka qiyaamadii oon imaanin weeyaan bandhigani soo aayaddu sidaa naskumaa bandhigkani qiyaamada waa ka horreeya muxuu tusi marka xaggee weeye waa qabriga cadaabu lqabri wa marka ayib fa faabata wuu sugay buu yidhi lahum ayaga wuxuu alla u sugay maa baqiyat اdunyaa adduunyadu intay jirto cadaaban cadaab buu u sugay bilquduwi subaxdii iyo walcashiyi galabtii duuna maa baynahumaa inta udhaxaysa maya maxaa laga wadaa duuna maa baynahumaa yani galabtii iyo subaxdii baa cadaabka loo bandhigayaba aayaddu tidhi laakiin inta udhaxaysa galabtii iyo subaxdii mayna sheegin xataa idaa qaamat markay istaagto alqiyaamatu qiyaamadu markay istaagto cudibuu waa la cadaabi ashadda alcadaabi cadaab midka ugu daran baa la cadaabi bilaa takfiifin fududayn la-aan canhum ayagoo aan laga fududayn kamaa kaana siduu ahaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda adduunyada sidii looga yaro fududaynayay looga fududayn maayo yacni meesha qaabku imaamku u daliishanayo waxa weeye aayaddu waxay sheegtay cadaabka loo bandhigayo laba waqti inuu yahay bilquduwi iyo walcashiy subaxdiina waa loo bandhigayaa galabtiina cadaabkaa loo soo bandhigaya soo ma inta ka dhaxaysa aayaddu miyay sheegtay maya way ka aamustay nooc waxaa laga fahmayaa inta u dhaxaysa inuu nooc takhfiifa jiri karo laakiin aakhare markay tagaan adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab oon fududayn iyo kala go' lahayn waay saasuu macnaha aayadda taqriiban uu imaamku ka qaadanaya ayib cadaabulqabriga iyo qabriga in laysku cadaabayo intaan la gaadhinba qiyaamada qabriga in laysku cadaabayo waa madhabu ahli الsunna waljamaca ijmac salaf waay ahli sunna iskuma khilaafsan nusuusta kusoo aroortay qur'aankuna waa ku tusay axaadiista nebiguna way ku tusay salawatu rabbi wasalamu aleyh ijmaaca saxaabada iyo salafkuna sidaasuu ku tegey inuu cadaabku qabrigu inuu cadaabna leeyahay naciimna leeyahay oo dadku laba yihiin dadna qabrigu wuxuu u yahay rawda min riyaadi اljanna beer beeraha janno oho way ku raaxaysanayaan namka nawmi caruus sida arooska u seexdoo kale u raaxaysato halkaasuu u raaxaysanaya ilaa laga gaadho bacfiga iyo soosoo saaridda nooca labaadna qabrigu waa lagu cadaabaya oo cadaabkii asalkaana dariishad baa looga furi kii weynaa waa lagu celiyiliyaa oo qabrigaa isu tegaya ilaa feedhuhu isdhaafaan waa lagu mugdiyeynayaa waa la tumayaa waa la garaacayaa cadaabkaasi qabrigay ku ku mudanayaan marka cadaabka qabriga iyo naciimkiisuba madhaba ahlusunna waljamaca inay jiraan bay qabaan say u deliishadeen cadaabkaasi qabrigana alla tabaaraka wa tacaala wuxuu ku cadaabaa ciddii mudatay hadduu doono dad mutay oo lagu cadaabina waa jira dad mutay oo ilaahay ka cafina waa jira a ah, laazim ma aha dadku inay cadaabulqabri wada maraan yacani laga yaabo ilahay inuu dadka qaarkood ka saamaxo ka cafiyo ayagoo mutay waa dhici karta waa midda uu leeyahay yucadibu allahu man istaxaqahu in shaaa wain shaaa cafa canhu aayaddanu marka keenay annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan qaabku u deliishanayana waa sida wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacala aayaddan labaad buu u deliishanaya iyadana waman acrada ruuxii jeedsada aayaddaa hore alimaam ibnu kaiir caleyh raxmat ullah wuxuu leeyay wahadihi alaayatu aslun kabiirun fi istidlaali ahli الsunna cala cadaabi اlbarzaqi fi اlqubuur aayaddaasi waa asal weyn oo ahlu sunnuhu ay u deliishadaan cadaabka qabriga in uu jiro annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wa qaala wuxuu yidhi alla tabaaraka wa tacala waman acrada ruuxii jeesaday can dikrii dikrigayga ka jeesaday qur-aanka ka jeesada barashadiisa iyo fahamkiisa iyo akhrintiisa iyo ku dhaqankiisa ka jeesada fa ina lahu waxaa u sugnaatay maciishatan nolol baa u sugnaatay dankan oo cidhiidhi ah dankigu waa cidhiiriga weliba jiqid ah waay aada cidhiiriga ah ayib yacni wuxuu ka wadaa sheekhaa fasiraya qabla fanaa'i dunyaa adduunyadu intaysan dhammaanin ayuu leeyahay ah noloshaa cidhiidhiga liqowlihi tacaala xaggee laga qaadanayaa inay yacni noloshaa cidhiidrhigii adduunyadu intay jirta ay tahay adduunyadu intayna dhammaanin inuu cadaabkaasi yahay xaggee laga qaadanaya liqowlihi tacaala bacda dalik odhahda alla uu yidhi marka kadib aayadda uu yidhi wanaxshuruhu waan soo kulminaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada acmaa isagoo indhala soo ma marka aakhara wuxuu la kulminaa dib baa laga sheegay noloshan cidhiidhigaa marka inay adduunyada dhexda tahay baa laga qaadanaya ayb bayana wuxuu caddeeyey buuhi alla tabaaraka wa tacaala ana almaciishata nolosha addanka ee cidhiidhigaa qabla yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamada ka hor inay tahay ayb soo ma ayib meeshaa marka wuxuu rabaa inuu yidhaah nolol cidhiidhi ah hadday ka horayso qiyaamada laba mid buu tafsiirku noqonaa marka intay adduunka ku nool yihiin oo inaan naftuba ka dhicin iyo in la yidhaahdo markay naftu ka baxdoy qabriga galaan qabrigaa lagu cadaabi doonaa ilan labaduba qiyaamada way ka horreeyaan soo ma qabriguna waa ka horreeyaa adduunyada intay joogaanna waa ka horraysaa labadaa kee laga wadaa aayadda waan fahanay inaan laga wadin qiyaamadii oo aayadda lafteeda aakhirkeedaa ku tusay qiyaamada kadib inuusan ahayn noloshan cidhiidrigii maxaa soo hadhay qiyaamada ka hor qiyaamada ka hor maxaa soo gelaya qabrigii iyo intaysan dhimanin labadaa kay tahay buu marka doona inu kala yidhahda wuxuu rabaa inuu rajaxo ku yidhahdo qabrigaa laga wada siduu u rajaxayo fiiri marka wa fii mucaayanatina aragtidanada alyahuuda aan arkayno waannasaara nasaarada aan arkayno waalmushrikiina kuwii aan wax la wadaajiyey aan arkayno waxay ahaatay filcayshi nolol dhexdeed alraqadi oo waasaca waalrafaahiyati iyo raaxo fi nolosha dhexdeeda ay ku raaxaysan yihiin ayib wa fii mucaayanatina dheh aragganaga aan arkayno alyahuuda iyo walnasaara iyo walmushrikiina aan ku arkayno filcayshi lcayshi alraqad waalrafaahati fi lmaciisha aan ku arkayno arrintaa dhexdeeda waxaa ahaaday maa yuclimu wax ku ogeysiinaya ama maa yuclamu wax lagu ogaanaya bihi isaga annahu alle lam yurid inuusan ula jeedin aayadda lam yurid inuusan ula jeedin bihi cayshka oo dankiga ah diiqa arisqi risqi cidhiidhiya inuusan ula jeedin filxayaati dunyaa adduunyada dhexeedoo risqiga lagu cidhiidhiyo lagama wado maxaa yeelay oon looga wadin liwujuudinaa helitaanka annaga aan helay mushrikiina gaalo aan helay oo fii sacatin waasacnimo ku dhex sugan min arsaaqihim arsaaqdooda xaggeeda ah, gaalo waxaan haynaa risqi loo waasiciyey oo nolol cidhiidhiya aan adduunyada ku jirin wainamaa araada wuxuunu la jeedaa alle bihi isaga bacda almawti geerida kadib qabla alxashri welina intaan la soo saaray isa soo saarka ka hor lana dhintay baa aayadda laga wadaa buui saas maanaa ayib waad fahanteen baan umalaynaya qaabka u daliishanaya yaani wuxuu yidhi haddaan dhahno noloshii cidhiigee aayaddu ka hadlayso waa intaan weli la dhimanin oo adduunkaba ay ku nool yihiin nolol cidhiidhiyaa la marinaya haddii la yidhaahdo arrintaa waxaa diidaya oo tafsiirkaa ka hor imaanaya waxaan aragnaa gaalada noocyadoodii kala duwanaa yahuuddii nasaaradii mushrikiintii oo aan adduunka nolol cidhiidhiya ku jirin qaar ka mida ohoo risiqa loo waasixiyey oo adduunkaa ku tamashlaynaya oo wax walba loo furay aayaddu marka lagama wado adduunkana nolol cidhiidhi a lagu gelinayaa lianna waxaan haynaa iyagii oo risiq waasaca adduunka ku haysta waaqicaasi maadaama uu yaallo aayadda lagama wado in adduunka intay joogaan nolosha lagu cidhiidhiya taa haddayna suuroobi karayn maxaa suurtagelin kari waayey dee waxaan haynaaba iyagii oo risiq waasaca haysta maxaa soo hadhay marka waxaa soo hadhay uun nolosha cidhiidhiga meeshay kula kulmi doonaan inay tahay qabriga dhexdiisa halkaa tafsiir baa soo hadhayoo ishkaal aan lahayn qabrigaa lagu cidhiidhiyaa nolol cidhiidhiga kula kulmayaan cadaabna kula kulmayaan halkaasuu imaamku marinaya waxaana jira xadiid soo arooray oo min xadiid abi hurayra oo muxuu ahaayey ay soo saareen maalan aimada qaarkood ay soo saareen ibnu xibbaan iyo keyrkii min xadiidi abi hurayra oo ku fasiraya nebigu inuu ku fasira sl ly waslam xayaatada maciishada dankiga cadaab alqabri inuu nebigu ku fasiray sl lay slm ibnu xibbaan baa fi saxiix ku keenay wakadalika kayrkii wuxuuna leeyahay ibnu kaiir caleyh raxmat ullah isnaadu jayid xadiidkaas sanadkiisu waa jayid buu leeyahy in eh, uu nebigu ku fasiray nolosha cidhiidhiga qabriga ku fasiray saas mana adiga xadiidka waa la isku khilaafsan yahay mawquuf miya mise waa marfuuc saas maana ibnu xajar xataa uu kaga hadlay baan u malaynaya kutubtiisa mid ka mid ah xadiidka ayuu ku takhriijiyey marka sixadiisaa la isku khilafsanya sixada xadiidkaas tafsiirkiisa hadduu tafsiirku sugnaan lahaa ayadaa hadal kalaba ma yimaadeen soo ma haddii tafsiirkaa nebigu sugnaan lahaa ama uu sugnaadaba hadal ma lahaateen ayib culimmada kalee qabta ee cayshka dankiga ah iyo nolosha cidhiidhiga ah waa adduunka intaynan dhimanin waa tafsiir say isu waafajinayaan tafsiirkaas iyo gaaladan risiqa waasica haysato waxay leeyihiin nolosha cidhiidhiga ah waa nolosha qalbiga waxa cidhiidhiga gelaya ee cidhiidhiga la gelinayo waa qalbiga qalbigu mar hadduu iimaankii waayo cidhiidhi buu ku jiraa noloshan kaleoo dhanna wax badan u kordhin mayso sidaas daraaddeed bay isla hadlayaan stress ku dhacayaa oo isdilayaan oo ayagoo haddana adduunyadii haysta oo wax walba loo fidiyey sababta waxa weeyaan qalbigooda ayaan noolaanin oo cidhiiri ku jira marka xayaa cayshada dankiga ah qolada adduunyada iyo geerida ka hor ku fasiraysana halkaasay marinayaan saas macanaa ayib tafsiirka sheekhuna uu maraynaa aymo badan baa qaba oo cadaabulqabriga in laga wado waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan yacni wuxuu ka wadaa qabla fanaa'i dunya adduunyadu intaysan dhammaanin liqowlihi tacaala bacda dalika uu yidhi wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa bayana wuxuu caddeeyey ana almaciishata danka nolosha cidhiidrhigii qabla yowmi alqiyaamati maalintii qiyaamada ka hor inay tahay wa fii mucaayanatina fii mucaayanatina jaariya majruurkaasi waa khabar muqadam ah mubtadihiisiina waa maa yuclamu bihi maadaas waa mubtadihi oo mu'ahara waay hadalku marka saasuu isugu xidhan yahay ayib wa fii mucaayanatina aragganaga alyahuuda waannasara aan arkayno waalmushrikiina fi lcayshi araqadi nolosha waasaca aan ku dhex arkayno iyagoo ku jira waalrafaahati raaxada aan ku arkayno fi lmaciishati maciishada dhexeeda ay ku raaxaysanayaan arrintaa mucaayanadaasi dhexdeeda waxaa ku jira maa yuclamu wax lagu ogaan bihi isaga lagu ogaanayo annahu isaga lam yurid annahu alle lam yurid inuusan ula jeedin bihi diiqa risqi inuusan ula jeedin bihi wuxuu ka wadaa yani bilcayshi dank annahu alle lam yurid inuusan ula jeedin bihi diiqa risqi risqiga cidhiidrhigiisa filxayaati dunyaa lagu cidhiidhiyo inuusan ula jeedin wax yani ku tusaya ama ku ogeysiinaya ayaa ku jira wey maxaa yeeley liwujuudinaa helitaanka mushrikiina aan helay fii sacatin ku sugan oo min arsaaqihim ah waxaan helay mushrikiin risiq waasaca ku sugan taasaa diidaysa marka aayadda in lagu fasiro intayna dhimanin ayb wainamaa araada wuxuu un ula jeedaa bihi isaga yani bilcayshi yani addanki waay bihidaasoo dhan waxay unoqonaysaa bilcayshi danki wainamaa araada bihi wuxuu ula jeedaa alle bacda almowti geerida kadib qabla alxashri isa soo kulmintana ka hor oo maxaa soo hadhay marka halkaa marka waxaa ku jira waa uun xayaatu lbarzakh cadaabu lbarzakh wey marka waa cadaabu lqabrihi halkaasuu aayadda marka ku fasiray labada aayadood buu marka u keenay daliil ahaan cadaabulqabrigu inuu sugan yahay axaadiista nebiga sal lla lay ayada haba sheeginba aad bay u fara badanta a ducadan aan ku ducaysano salaada gadaasheeda allahuma innii acuudu bika nebiguna ina baray sal la alay slam amarna inugu siiyey inaan ku yani ku ducaysano allahuma innii acuudu bika min cadaabin qabri min cadaabi alqabri aw min cadaabin fi lqabri ta way jirta qabriga cadaabkiisa iyo cadaabka jahannama marka sidaas nebigu sal lla alay slam xadiid baa sugan caaisha radiallahu canha naag yahuudiyadaa u timid oo oo dawarsanaysa caaisha naagtii yahuudiyadda ahayd bay marka wax siisay naagtii yahuudiyadda ahayd markay wixii qaadatay bay caaisha u ducaysay waxay ku tidhi ilaahay cadaabka cadaabka qabriga ha kaa badbaadiyo caaisha way la yaabtay malaha markaasaa u horeysaba inay maqasho cadaab qabri baa jira markaasee nebiga markuu yimi sal lla alay slam waxay tii rasuul ilaahay ow naagii yahuudiyadaan arkay oo ii timid oo dawarsanayso waxbaan siiyey kadibna waxay tidhi ilaahay cadaabka qabriga ha kaa badbaadiyo ma cadaabulqabri baa jira markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay slam caaishay ilaahay waxaad ka magan gashaa cadaabka qabriga marka cadaab ulqabri axaadiista kusoo arortay waa xadiis aad u fara badan oo nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh madhab ahlusunna waljamacana iskumay khilaafsanaa qolo malaaxida'a baa marka inkirtay cadaabulqabriga qolo mulxidiin oo diinlaawayaal ah baa inkirtay oo waxay yidhaahdeen cadaabulqabri hadduu jiro ruuxii markii la aaso oo lagu rogo carrada lagu rogo wax yar haddii laga joogo oo haddana aan aan qufno soo fahagno meeshii baan ugu tegaynaa isagoo sidiisii oon oon gubanin a isagoon oo jirkiisii isbedelin baan ugu tegaynaa aaway cadaabkaad sheegaysaan a niman malaaxida ah maa ictiraadkaa keena jawaabtay culimmada sunnadu ka bixiyeen wax laga jawaab maya wama wax oo rakiisa weye laakiin haddana maca dalika dadka qaarkood inay shubha ku noqotaa dhici karta way ka jawaabeen waxay ku jawaabeen horta xaaladda laga hadlayo waa xaalad aakharo xaalad adduunyana waa midaad garanaysaan ood ka hadlaysaan xaalad adduunya iyo xaalad aakharana la ysagama qiyaas qaato soo ma qabri iyo xaaladdiisa iyo adduunka iyo xaaladdiisa la ysagama qiyaas qaato adduunka xaalkiisa iyo aakharo xaalkiisuna isuma dhowa waa mid waa midda labaad waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta addoonkaasi isagoo saa u yaallo jidhkiisuusan waxba gaadhin haddana inuu cadaaban yahay haddana inuu cadaaban yahay hadhici karta oo saa ku cadaabanya maxaa ilmadaba ahlusunna waljamaca waxa weeye sida sheikhu ibnu taymiya caleyh raxmatullah taqriirinayo waxay ka doodaan addoonka qabriga markuu ku cadaaban yahay ama ku nicmaysan yahay ma jidhkaa nicmaysanaya mise ruuxdiisii baa nicmaysanaysa ruuxda iyo jidhkase maxaa calaaqoo ka dhexeeya markaa qabriga uu ku jiro ah. ilan ruuxdii hadday mu'min tahay ruuxdiisana cilliyiin bay jirtaa toddobada samo korkooday jirtaa soo ma hadday ruuxdu ruux gaal iyo munaafiqi ruuxun u ahaana ruuxdiisu waxay jirtaa ah a hoos bay jirtaa iyaduna marka jidhkiina halkan u dhex yaallaa marka ma ruuxdaa la cadaaban ma jidhkaa cadaaban labadoo mooda cadaaban yihi masaladaasay ka keena meesha madhab alsunna jamaca waxa weeye ruuxduna way cadaaban tahay jidhkuna waa la cadaaban yahay say cadaabka u sheergaraynayaan oo u wadaagayaan iyagoo saa u kala durugsan laysa cala allahi bicasiis ilaahay wax ku adag maaha soo ma ayagoo meeshaa kala jooga baa haddana waxaa ka dhaceeya nooc xidhiidh ah nooc xidhiidhaa ka dhexeeya marka labaduba inay isla cadaaban yihiin oo cadaabka ruuxdu la kulmayso jidhkuna dareemayo oo saa isula cadaaban yihiin yaa madhab ahlusunna waljamaca taasi marka qodobkaas waa waxay mihaal uu keeneen adiga waa mihaal taqriibiyo wa yani bacd shay waa yaro kala duwan yahay lakiin waa mihaal taqriibiyo wax lagu fahmi karo wa waxay keeneen oo jawaabahooda ka mid ah laba ruux oo isla jiifa ayaa midna habeenkii oo dhan waa kadeedan yahay oo waa cadaaban yahay libaax iyo balayaa eryanayso oo mas baa cunahaya oo dab baa lagu ridahayaa oo yaani waxa weye waa riyoonahaya soo ma balaayaa eryanaysa habeenkii oo dhan asagoo rafaaday oo yaani naftu hayso midkan garaf jiifana ee saaxiibkiia ah marka bal midka ag fadhiya xitaa soo jeeda ma dareemayo soo ma adi miyaa dareemi markuu soo dooso mule warniyo alay xalay nafta ay qabatay oo maxaa kugu dhacay balaayaa ay heshay buu le waa la ceejiyey dab baa laygu riday waa lay kadeeday xayawaanaad baa laygu salliday xalay oo dhan carar iyo orar baan ku jiray waa adugu miyaad arkaysa markuu cararah maya ruuxdii hadda meel bay jirtaa ogow ruuxdii iyo jidhkana xidhiidh baa ka dhexeeya ruuxda oo meel jirta iyo jidhka iyagoo kala maqan inuu xidhiidh ka dhaxayn karana ayadana waxay miihaal u keeneen ruuxu markuu hurdo ruuxdiisii oo caalam kala jiidhaysa haddana jidhkii way wada xidhiidhaan soo ma new york baa tagtay oo waxaa tagtay china tagtay xalay oo dhan waad soo qaraafaysay xaggaasaad ka soo wareegtay ruuxdii baa maraysa xaggaasaad soo martay soo wareegtay soo wareegtay soo wareegtay markaad dhulkaasoo dhan ay ruuxdu marayso jirka miyay ka maqan tahay ya ruuxiisoo ma dhaqdhaqaaqayo ma neefsanayo jirkii way ku jirtaa ruuxda meelahaas lagu eryanahaya cadaabanna jirkii waa la cadaabay waa ka kadeedan marka suurad taqriibi ah oo mihaali ah bay sidaa ugu keeneen malaaxidada markay u jawaabayeen ficlan waxa weeye niman diin lama aha laakiin shubahaadkoodu dad muxuu ahaaye ay khaldi karaan baa jira saas daraaddeed bay shubha kastoo soo baxda ahlu sunnu inay ka jawaabaan bay isku dayaan ooy xujaj kaga jawaabaan macnaha marka cadaabulqabriga waa masale noocaas oo ijmaac ah oon khilaaf ku jirin cinda ahlusunna hada wabillahi tawfiq wsal allahuma w slam ala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi waslem